allaama hadle mudan allah noo qoray ajal iyo moodkaynan marne allah allaana amre dhammaan jihaadka aan aadne allaana siine nasri ducada baadino allaama hadle mudan allah noo qoray ajal iyo moodkaynan marne allahna amre dhammaan jihaadka aan aadne allahna siine nasri ducada baadino allah obsaday udgoone nabigayniye ajalu lahaa ilaah ow u qoraye adduunkan acmaal baa lagu kasbadaa aakhiran sa'aabid marna dhammaanayne allah obsaday udgoone nabigayniye ajalu lahaa ilaah ou qoraye adduunkan acmaal baa lagu kasbadaa aakhiranse aabid marna dhammaanayne aadmi baanahay ilaah aqli ugu deeqay ilaahod yaqaano aadna ugu kalsoon aaminsan inuusan aadmi wax tarin aamirkooda deecsan soo alla amre aadmi baan ahay ilaah aqli ugu deeqay ilaahod yaqaano aadna ugu kalsoon aaminsan inuusan aadmi wax tarin aamirkooda deecsan soo alla amre ummad yahay kaaca alla ka baqa adeeca rasuulka amarkiis raaca argagaxiya gaalada allah nala jire aakhira dambeeso janna laga helaa ummad yahay kaaca allah kaa baqa adeeca rasuulka amarkiis raaca argagaxiya gaalada allah nala jire aakhira dambeeso janna laga helaa allah mahadle mudan ammaanidilkeede allah noo qoray ajal iyo mudkayna marne allaana amre dhammaan jihaadka aan aadne allaana siine nasri duucada baadino allah mahadle mudan ammaan idilkeede allah noo qoray ajal iyo mudkayna marne allaana amre dhammaan jihaadka aan aadne allaana siine nasri duucada baadino allaana siine nasri duucada baadino ألا ناسيني نسرد عذاب ذنوه